ورحمة الله وبركاته walaalayaal darsigan waa darsigeenii kow iyo tobanaad ee imtixaanaha inoo ahaa kitaabkeenii cumdat laxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu tahaara waxaan ka soo hadalnay xaydka iyo aqsaamtiisii iyo calaamaadkiisii ayaa darsigii inoogu dambeeyey aan kaga soo hadalnay xadiidkii waxa noogu soo dambeeyey ee maxaana yidhahdaa umu xabiiba xadiidkii caaisha ay lahayd umu xabiiba ayaa waxay toddoba sano ayaa dhigii dhabar furanka u joogay ayaan ka soo hadalnay marka darsiga maantana wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka saddex iyo afartanaad can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kuntu awtasilu ana warasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam min inaa'in waaxidin kilaanaa junubun waxaan ahaayee leedahay aniga iyo rasuulka alleh salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi kuwa ku wada qubaysta hal weel oo annagoo wada janaabo qabna xadiidkan raawiga ama xadiidka saxaabiyadda warisay oo caaisha umulmuuminiin ah horaan oga soo hadalnay taariikhdeeda xadiidka saddexaad ayaan kusoo tilmaamnay xadiidkan mowduuca uu ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa xukunka qubayska junubka xukunkiisu inuu qubays waajib yahay iyo in labada zawj ee isqaba inay isla qubaysan karaan hal weelna ku wada qubaysan karaan markay janaaba ka qubaysanayaan waayo caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay kuntu aktasilu ana warasuulullah waxaan ahaayay leedahay midii qubaysata aniga iyo rasuulka alle salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi anagoo labadeenaba janaabo qabna hal weel ayaana ku wada qubaysan jirnay ayay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha xadiidkan caaisha xadiidka caaisha wuxuu ka hadlayaa uu tilmaamayaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisii uu kula mucaasharoon jiray dhaqan wanaagsan usna nooguna sugan tahay dayasho inaan nabigeena ku dayana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam la qubaysiga uu reerkiisa la qubaystay kama isan mancinin weeyaan arrinkaa inuu sameeyo in qubayska uu waajib yahayna waa laga qaadanayaa in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaan ahayn ay leedahay inaan nebiga iyo aniga aan ka wada qubaysan jirnay janaabada in qofka janaabada qabana biyaha uu ku qubaysto qofka kale inuu ku tahaaran qaadan karo waayo nebiga oo janaabo qaba iyo caaisho oo janaabo qabta ayaa hal weel oo biyo ku wada jiraan ka wada darsan jireen waxaa qofka muslimka la rabaa in marka uu dahaaro qaadanayo dahaarada waajibka ah in uu raaco aadaabtii nebiga uu inoo jideeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka xiga can ummi caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi wa kaana nebiga wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ya'murunii mid i amra inaan gunti xirto oo fa atasilu markaasaan xiran jiray leedahay guntiga fa yubaashirunii markaasuu ila mubaashiroon jiray ila baashaali jiray wa ana xaa'idun anoo xaydka uu ii jooga dhiigga xaydka waxa uu nabiga sidaa u samaynaya waxay tahay yahuudda ayaa waxay aaminsanaan jireen gabadha mar hadday macduur noqoto inaan loo dhowaan karin wax lala cuni karin aan lala maxay dhahaan mubaashiroon karin taa ayay aaminsanaayeen marka taa ayuu nebiga khilaafayay yuhuudda khilaafid uu khilaafayay ayuu sidaa u samayn jiray rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu caa fari jiray inay xirato dhexda ay xirato oo inta ka sokaysa xudunteeda ilaa iyo jilibkeeda ayay dabooli jirtay inta ka sokaysa ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam la mubaasharoon jiray fa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam ya'murunii mid i amra inaan soo xirto maro oo kadibna fa atasiru isaarka waxaa la yidhaha guntiga ayaan xirin jiray macwiista meesha laga xiro weyaan oo xudunta hoosteedii ilaa iyo jilibka inta udhexaysa ayaa isturi jirtay wixii ka soo hara ayuu nebiga sala allahu calayhi waaali wasalam kula mubaasharoon jiray xadiidkan caaisha ee dambe haddaan aqrinay fiqhiga laga qaadanaya waxaa ka mid ah jawaazu nnowmi maca alxaa'idi in ay bannaan tahay in lala seexdo gabadha xaa'idada ah dhiigga u jooga inay jaa-is tahay waayo nebiga ayaa la seexan jiray jawaazu lmucaasharati alxaa'idi fii gayri makaani aljimaaci mima yubaax iyo inay baanaan tahay in loola mubaasharoodo marka laga reebo maxalka ilmaha ka soo baxaan ama jimaaca loogu talagalay wixii laga reebo in wixii kasoo haray oo zawjka zawjadiisu uu kula mucaasharoon karo siduu nabiga sameeyey sala allahu caleyh wasalam waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa xadiidka in ay mustaxab tahay inay labisato ay xirato gabadha dhiigga u jooga howsmaro ama gunti ay kaga asturayso cawradeeda ilaa iyo jilbaha intaa u udhexaysa oo waqtiga mucaasharada ay socoto weyn nebiga sidaa wuxuu u sameeyey min baabi sadi dariica qofka haddii makaankii uu daahir yahay waxaa dhici karto in uu ku dhaco maxduur oo shay laga reebay inuu ku dhaca dhici karto sidaa awgeed ayaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam uu u leeyahay gabadhii ha xirato isaarada ee hasaga asturta weyn maxalkaas waxaa kaloo xadiidka uu faa dhididka gabadha xaydada ah iyo qofka junubka inuu daahir yahay waayo nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa uu la mucaasharoon jiray xaaskiisa dhididkeedana waa uu gaari jiray mana iska dhaqi jirinoo ma dhihi jirin dhididkaasi waa najaaso waxaa kaloo xadiidka uu faa ana daat daata alxaa'idi daahira gabadha xaydada daatadeeda jirkeeda ama ama ama maxay dhahaan korkeeda oo idil inuu daahiri ayuusan najaaso ahayn sida yahuuddu iyo kayruhum ay qabaan sida uu nebiga uu raarkiisa kula dhaqmi jiray wanaaggeedana waa laga qaadanayaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waa tii xadiidkii umusalama markii iyadoo nebiga la jiifto dhiigga uu u yimid ayay ka xaluulatay maradii ay iska baxday nebiga uu u yeeray waxaa laga yaabaa lacallaki nafistii markaasuu ay tiri haa yaa rasuul allah ayadoo rabtay inay nebiga ka fogaato markaasuu yidhi tacaal ee ila seexuu yihi rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam macnaheedu maahan qofka hadduu macduur noqdo in uusan gogosha ku seexan karin ama uusan wax la cuni karin ama uusan taaban karin maahane inta maxalka wax kasoo soo baxayaan unbaa mamnuuca mooyaane inta ka soo hartay way u bannaan tahay weyn zawjka zawjadiisii nebigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidaas ayuu asxaabtiisii baray sida xadiidkan iyo axaadiid kale aan ka qaadan doono xadiidka kontonaad ama xadiidka shan iyo afartanaad ee caaisha waxaa laga wariyey radiallahu tacaala canha inay tiri wa kaana nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yukhriju ra'sahu ilaya wuxuu ii soo saari jiray madaxiisa xaggayga wahuwa nebigoo muctakifun ictikaafsan masjidka fa aqsiluhu waan dhaqi jiray madaxaasi oo nebiga madaxiisaan u dhaqi jiray wa ana xaa'idun anoo xayd qaba ayaan u dhaqi jiray rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam taa muxuu u sameynayaa in ay ogaadaan dadkii gabadha xaydada ah in ay sawjkeedu madaxa u dhaqi karto iyadoo xayd qabta waayo gacanteedu ma ahan mid najaaso ah mana ahan mid ay maadaama xaydka u yimid darteedii najaaso kuma noqonayo weyn najaaso kuma noqonayso jirkeeda iyo gacanteeda weyn marka xadiidkan oo hadda nebiga madaxiisa la dhaqi jiray isagoo muctakif ah cayshana ay dhaqi jirtay wuxuu faa'iideynayaa fawaa'id fara badan kow in ay bannaan tahay qofka muctakifka ah in qayb ka mida ah jidhkiisii uu bannaanka usoo saaro isagoo masjidka ku dhex jira oo xagga qofka muctakifka ah waxaa la ogyahay inuusan masaajidka ka bixi karin laakiin ilaa in xaajo iyo dan uu u baxa mooyaane waayo bixitaanka ama soo saariddu qayb ka mida jirkiisuu banaanka usoo saaro ictikaafkiisii ma buriyo midda labaad sida waxaa xaraamka ka ah qofka muctakifku wuxuu yahay inuu reerkiisii la mubaasharoodo oo mubaasharadii ladada ku jirtay oo shahwada ku jirtay ee mamnuuc ka ah mooyaane haddii ay u khidmayso ama madaxa ay u dhaqdo ama lugaha ay u dhaqdo ama ay wax u keento ma dhibayso weyn ictikaafka wax uma dhibayo sida fiican waxay tahay gabadha xaydada ah in ay ka fogaato makaanka lagu tukado masjidka ah iyadoo laga baqayo inay wax ka soo baxaanoo dhiig ay meeshii makaankii musallaha daahirka uu gaaro sidaa uu najaaso ku noqdo taa ayaa la diidan yahay mooyaane in ay qofka kale ee daahirka ah ee maxay dhahaan tukanaya in ay u dhaqdo ay u khidmayso lama diidana waxaa kaloo xadiidka uu faaiideynaya ama laga faaiid in ay banaan tahay in la adeegsado gabadha khidmooyinka yaryar oo aan u baahnayn camal fara badan ama juhdi badan inay banaan tahay waayo nabiga sal ll ly madaxa ii ayuu dhiiray caaisha wayna u dhaqda weyn sida waajibka waxay tahay in masaajidka laga ilaaliyo waxyaalaha wasaqda ah najaasaadka ah waxa dhiigga saxarada waxyaalaha xaakada wixii la mida ah, nabiga wuxuu yidhi in dambe waxaa ugu weyn masaajidka wasaq la keena ajar waxaa ugu weyn in masaajidka wasaqda laga qaado waati xadiidkii ahaaween oo muqaari inuu ku jiraan filayo masaajidku wuxuu yahay makaanu lilcibaada ma ahan meel madcam ah ama meel ay ay dadku funduq ahaan u adeegsadaan ma ahnu maxaa yeelay waxay keenaysaa masaajidka haddii laga dhigo meel ay dadka ku cunteeyaan inay keento masaajidka xurmadiisii iyo nadaafadiisii in meel looga dhaco ayaa dhici karto laakiin in masaajidkii loo adeegsado waxyaalaha cibaadaadka ah ayaa loo dhisa weyn waa waa tii xadiidkii mucaawiyat ibnu xakam marka uu yidhi markii dadkii markay uu yidhi yarxamuka allah ninkii handhisay uu ku yidhi maxaa dadka ay ku qeyliyeen waatuu yidhi waa takaladka ummaa hooyadeen ha idin weyday maxaa sidan ii kuureysaan oo nabiga markii salaada laga baxay wuxuu yidhi yaa mucaabiya masaajidaani inamaa hiya tasbiixun wa tahliil kii kale acraabigii masaajidka ku kaadayeyna muxuu yidhi nabiga sal ly slam lam tubna lihaada looma dhisin masaajiddu wasaq in loo keenee waxaa loo dhisay salaad iyo tasbiix iyo tahliil ayaa loo dhisay uu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam wuxuu kale xadiidka faa inay mashruuc tahay ictikaafka masjidna lagu ictikaafo waayo eh, masaajida saddexda ah eh, eh, fadliga badanna axaadiid gaar ah ayaa kusoo arooray masjid alxaraam masjid alnabawi iyo masjid alaqsa in lagu ictikaafo wain kaana bacdu alculamaa ay leeyihiin saddexdaa keliya muqayad kuma ahee masjid walbo jumco iyo jamaaco lagu oogo waa lagu waa lagu ictikaafi karaa wain kaana bacdu alculamaa ay leeyihiin masaajidadaas waxaan ahayn laguma ictikaafi kara laakiin ra'yiga raajixa ah wuxuu yahay meel walbo oo jamaaco iyo jumcaba lagu oogo in lagu ictikaafi karo sidoo kale xadiidka wuxuu faa-iiday nebiga sida uu ugu dadaali jiray nadaafada iyo tahaarada ayay tusinaysaa waayo nebiga sal ly slam isagoo masaajid ku jiro muctakif ah ayuu reerkiisii dhihi jiray madaxa ii dhaqaween madaxa ii dhaqaa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ahaa yatakiu midkii dangiigsadaa igu tiirsada fii xijri dhabtayda fayaqra'u alqur'aana markaa ayuu qur-aanka aqrin jiray wa ana xaa'idun anigoo dhiigga xaydka uu ii joogo oo rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam caaisha dhabarkeedii macnaa jilbaheedii ayuu ku dangeegsanayaa uu markaa ku tiirsanaya markaasuu qur-aanka aqrinayaa iyadoo xayd qabta marka wuxuu xadiidkan sidoo kale faa'iideeyey sida xadiidkii horeoo kale in gabadha xaa'idada ah iyaday jidhkeeda la taabanayo in qur-aan la aqrin karo wey waayo xukmu lqiraa'ati cinda alxaa'idi oo fii xijrihaa inay jaa-is tahay waayo dhabteeda ayuu nebiga qur-aanka isagoo madaxiisa saaran yahay ayuu qur-aanka aqrinaya weyn ayuu qur-aanka aqrinaya waayo macnaheedu ma ahan gabadhu mar haddii macduur tahay ee salaadii loo diiday iyo inay soonto laga mamnuucay inay qur-aankii ama misxafka taabatana loo diiday macnaheedu maahan inay qur-aan agteeda lagu aqrin karin maahan laakiin aqrinta qur-aanka iyadoo ay aqrinayso waa culimmadu way isku khilaafeen culimmadu khilaaf aada u dheer ayay isku khilaafeen wa in kaana ahlulxadiid imaamulbukhaari ugu horeeyo uu yidhi gabadha hadday mucalimad tahay ama ay qur-aan baranayso way aqrin kartaa iyadoon musxafka taaban way aqrin kartaa aqrin oo lisaankeedu qur-aanka way aqrin kartaa maxaa yeeley waqtigeedii ayaa dheer shan maalmood toddoba maalmood inuu gaaraa dhici karto qur-aankana uu ka lum hadduu qur-aanka ka lumayo waa u bannaan tahay yidhaahdeen shaaficiga hayruhumna waxay yidhaheen ma aqrin karto way u diideeno oo laa yamasuhu ila almutahharuun xadiid kale wuxuu leeyay innii laa uxilu macnaa uma xalaaluma banaynaya uu leeyahy nebiga gabadha xaa'idada iyo junubka inuu qur-aanka aqriyo marka axaadiidta kusoo aroortay mamnuucidda xaa'idada inay qur-aan aqhriso badankeedii dacfi ayaa ku jira sanadkoodii laakiin daliil qawi oo ah oo diidayo lama hayo laakiin masaladu waa masale khilaafiya oo culimmadu isu khilaafeen imaam albukhaari iyo kayruhu waxay ku tageen inay hadday qur-aanka ay ka baqayso inuu ka lumo ama ay macalimo tahay ama ay ardayo tahay ay aqrin karto weyn duuna an tamasa almusxafa wuxuu kaloo xadiidka faa-iideeyey jawaasu itikaa'i arajuli fii xijri zawjatihi ninka inay u banaan tahay inuu dhabta zawjadiisu inuu ku dinkisan karo uu ku maxaa madaxa saaran karo weyn iyo in xaa-idadu aysan najaaso ahayn ana alxaa'ida laysat binajis waxaa kaloo xadiidka uu faa xadiidkan haddaan aqrinay oo ah kaana nabiyu sal sl yatakiu fii xijrii fayaqra'u lqur'aana wa xaa'idun wuxuu faa-iideeyey qiraa'ati alqur'aani fi alaamaakini waalaxwaali alatii tucrafu fiiha alcibaada macnaha inay bannaan tahay amaakinta iyo waqtiyada ee cibaadada loo yaqaano in la aqriyo oo ay qofka uu u bannaan yahay iyadoo la ilaalinayo suuradda in layska ilaaliyo laska dhooro najaasada iyo muuqaansho inay soo muuqato weyn <coughs> iyo inay banaan tahay jawaazu likhbaari cama yustaxyaa min dikrihi idaa taratabad calayhi maslaxatun raajixa inay banaan tahay in la sheegi karo wixii ay macnaa waxaa afka in lagu sheega aan mar walbaba aysan usoo badin in la sheegi karo waayo nabiga sala allahu alay slam caaisho waxay leedahay nebiga ayaa igu igu tiirsan jiray igu dangeegsan jiray xijir dhabtayda qur-aankana wuu aqrin jiray anagoo anigoo xaayda ah macnaa anagoo macduur ah oo aan salaad tukan karin ayuu nebiga igu maxay dhahan qur-aan agteeda ku aqrin jiray <clears throat> wuxuu kaloo xadiidka faa-iideeyey bayaanu dowri nisaai nabiy sal l slam fi naqli lcilmi min axwaalihi sida dowrka ay ka qaateen zawjaadka nabiga sal allahu alay wasalam soo naqlinta ay soo naqleen cilmiga nabiga sal ly slam iyo xaaladihiisa iyo ficladiisa iyo aqwaashiisa inta uu guriga ku sugnaa waayo nabiga asxaabtiisu banaanka unbay kala socdeen waxa xaaladihiisa kale ee daaqilka ah waxa ogaan karay waa xaasaskiisii caaisha iyo iyo xafsa iyo inta kale ee la mid ahaa umusalama umuxabiiba intaas ayaa waxay soo naqliyeen waxyaalaha qaasiyaadka nabiga u ahaa ee gurigiis ku samayn jiro dhan zawjaadkiisa laga wariyaa weyn rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu kaloo xadiidka faa tacliimu rajuli ahlahu alcilma min zawjatihi wa awlaadihi wa in zawjka laga raba in ahalkiisu zawjadiisa iyo awlaadiisa iyo dadka kale isaga hoos imaan oo dhan inuu cilmiga bar waayo nabiga sal ly slam caaisha qur-aanka uu aqrin jiray ayuu xadiidka fayaqra'u lqur'aana wa ana xaa'id qur-aanka ayuu aqrin jir macnaha wuu maqashiinaya si ay u barato weyn wa mucaada qaalad waxay tihi mucaada sa'altu caaishata waxaan weydiiyey caaisha isha radia allaahu tacaala canha ilaahay ha ka raali noqdee qaalad qultu waxaan idhi maa baalu xaa'idin maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaata war maxaa ugu wacanay tiri gabadha dhiigga u yimaada xaa'idada ah ay soonka la soo qalayso aysan salaadana u soo qalaynin iyadoo la ogsoon yahay salaada iyo soonka arkaanta islaamka marka loo fiiriyo inay salaada horeyso fa qaalat caaisha waxay tidhi axruuriyatin axruuriyatan anta xaruuriyad ayaa tahay oo qawaarijtii kuwa qawaarijtii miyaad ka mid tahay xaruura magaalo la yidhaahdo ayaa qawaarijta isku aruursatay oo iyagaa isku ad diinta mooyaan miyaad tahay axruuriyatun anta anti faqultu markaasaan leedahay ayaan dhahayay tidhi mucaada lastu bixuruuriya ma ihi reer xuruura oo khawaarijo ma ihi walaakinii hase yeeshee as waan weydiinayaa oo inaan ogaadan rabaa cilmiga xukunkiisii faqaalad markaas caaisha tiri radia allaahu tacaala canha kaana yusiibunaa daalik kaana wuxuu ahaa xaydku yusiibunaa mid naasiibaa kaana wuxuu ahaa yusiibuna midka naasiibo daalika ay alxaydu weyaane fanu'mar nu'mar waxaana la amri jiray biqadaa'i sawmi inaan soo gudno soonka walaa nu'maruna lama amri jirin biqadaa'i salaa inaan salaada soo qadayno inaan soonka soo gudno ayaa nala fari jiray laakiin inaan salaadii soo gudno lalama fari jirnay leedahay waxyaalihii horaa oo soo tilmaamna waxaa ka mid ahaydba inay xaraam ka tahay gabadha inay tukato ama ay soo qalaysaba waqtiga ay macduurka tahay laakiinse waqti waxaa jiroo laga raba salaaddii inay tukato iyadoo markaa markay daahir noqoto tusaale ahaan hadda haddii gabadhu ay casirka ay daahir noqoto waxaa laga rabaa salaadii duhurka inay soo tukato ay jamciso casirka iyo maxay dhahaan duhurka kadaalika haddii cishihii daahir noqoto waxaa laga rabaa salaada maqrib iyo cisho inay isku darto salaad kasta oo ta'khiir loo samayn karo jamcu ta'khiir la samayn karo hadday daahir noqoto salaadeeda kale ee ka horeysay inay keento ay soo gudbo ayaa laga rabaa weyn waxaa la ah haddii maxay dhahaan ay daahir noqoto fajarka intuusan qoraxda intaysan soo bixin ka hor hadday daahir noqoto salaada subax waa laga rabaawen marka sidaasoo kale wixii ah mooyaane amaa inay salaad kale ay soo qadayso oy tiraahdo salaadihii tegay toddobada maalmoodaan soo qadaynaya wax jira ma ahan waxaa laga yaaba bacdu nisaa waxaan aragnay qolo gabdho oo salaadii u haystaba in layska rabo oo soo qalaynaya toddobadii maalmood ay macduurka ahayd oo ilaahay u cudur daaray ayadoo gudaysa ayaad arkaysaa qaar aadba ku weydiinaya dhahayo salaadii ka waran markay aan macduurka noqdo ma soo gudaya wax jira ma ahan weyn oo gabadhaas ilaaha ka dhaafay oo waatuu nebiga yidhi sala allahu calayhi waali wasalam caaisha markii ay ay xaajatulwadaac ay dhiiggii ku dhacay iska oysay markaasuu yidhi yaa caaisha dhiiggan hadda ku haya waa wuxuu ilaahay ku abuuray banaatu aadam banaatu xabaa fadaci salaata qadra alayaam alatii kunta taxiidiin ama ifcali maa yafcalu lxaaj hayra anaki laa tatuufii bilbeyt laakiin samey qofka xaajiga waxa uu sameeyo beytkana ha dawaafin oo kacbadii weyaana marka sidaas ayuu nebiga sala allahu calayhi waali wasalam uu ku tambiihiye weyn in in gabadha oo maxay dhahaan macduurada ah ee salaada ilaahay uu ka dhaafay intay dhiigga u joogo oo dhiigga xaydka waa shay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abuuray gabdhihii nebi aadam calayhi salaatu banaatu aadam oo dumarka oo dhan ayaa ka wada siman in ay ayayay dhiiggaasi ilaahay uu ku abuuray wadjirhkooda mucaada mucaada ayaa waxay leedahay waxaan su-aalay caaisha taabiciyad ayay ahayd caaishaan waxaan weydiiye leedahay maxaa way la yaabtay su-aalay isweydiiso waxay tidhi salaadii oo shanta salaadood haddii gabadhu ka tagto maxay usoo qaalayn la-dahay soonkiio soddon berina wayba soo qalaysaa salaadoo shan maxay dhaha shan shan shan salaadood ah maalintii maxay usoo qaleen la-dahay waayo haddii laysku daro maalintii shan salaadood soo maahan habeenkii maalintii toddoba maalmood toddoba shan ku dhufo meeqay noqoneen waa maxay dhahaan soddon iyo shan salaadood kuwaana waa soddon beri kana waa soddon san salaadood maxaan usoo qalan weynay saasay iyada maskaxyeen ay ka keentay markaas caaisha way la yaabtay waxay tihi waxay tidhi maa baalu lxaa'idi taqdi sawma maxaa ugu wacan oo gabadha xaydada ah ay soonka lasoo gudaa oo walaa taqdi salaa salaada aysan la soo gudin aysan usoo qalaynin fa caaisha waxay tihi radia allahu tacaala canha axaruuriyatun anti ma xaruuriyad miyaad tahay adiga faqultu waxaan idhi leedahay ya mucaada lastu bixaruuriya ma ihi tiri reer xaruura ama qawaarij ma ihi walaakinii as'al hase yeeshee waan ku weydiinayaa arrinkaa inaan ogaadaan u baahanahay faqultu markaasaan idhi leedahay kaana wuxuu ahaa xaydku yusiibuna kiina asiiba kaana wuxuu ahaa kiina asiiba xaydka fanu'maru waana la amri jiray biqadaa'i sawmi soonka in aad nna soo gudno walaa nu'maru biqadaa'i salaa nalama amri jirin inaan soo qadayno salaada lidaalika ayay u tahay tacabudi wax ilaahay nagu addoonsada weyaan ilaaha nagu addoonsaday oo gabadhan waxaa lagu addoonsaday gabadha waxaa lagu addoonsaday in ay salaadii ay soo guddo macnaa salaada aan ilaahay aan dhehine soonka inay soo guddo salaada aysan soo qadayn ilaahay ayaa ka dhaafay subxaanahu watacaala mar haddii ilaahay uu ka cafiyey adiga marka wuxuu ilaahay kaa dhaafay ha isku shidaynin weyn ha isku shidaynin ilaahay diintan wuxuu ka dhigay yusri iyo fudeed ilaahay subxaanahu watacaala ayaana noogu gargaari weyn tambiihaad ayaa xadiidka ku sugan lafdiga uu soo arooriyey musanifka wuxuu ka mid yahay alfaadii muslim qeyb ka mida ah weyn oo saxiixiis uu ku sheegay amaa lafdulbukhaari wuu ka duban yahay arrinkaa oo labo bukhaari muusan bayaaninin qofka su-aasha weydiiyey inay mucaado tahay laakiin imaamu muslim ayaa tilmaamay mucaado ayaa waxay leedahay caaisho ayaan weydiiyey bukhaari kuma jiro riwaayadiisii kaana yusiibuna dalika fanu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa imaamu lbukhaari riwaayadiisii kuma jirto intaa dambe oo tafsiirka ah imaamu alxaafid fi talqiis alxabiir wuxuu ku leeyahay mujalada koowaad safxada boqol labaatan afar ilaa laba boqol iyo afar labaatan jacalahu cabdulqani fi lcumda cabdulqani almaqdisi kitaabkan haddaan aqrinaynu ka wadaaye wuxuu ka yeelu leeyahay muttafaqun caleyh xadiidka inuu muttafaq caleyhi waana sidaas ilaa anahu laakiinse laysa fii riwaayati albukhaari tacarudun lilqadaai sowm riwaayadda bukhaari kuma jirto yiri ubanbixidda oo ah in nabiga uu leeyahay fa nu'maru biqadaai sowm walaa nu'maru biqadaai saa qaybtan dambe kuma jirto ayuu leeyahay imaamul xaafid ibnulxajar zarkashina wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa nukat la yidhaahdo safxada konton iyo sideedaad konton iyo sagaalaad xadiidka mucaada ee caaisha ay ka waritay kunaa nu'maru biqadaai sowmi walaa nu'maru biqadaai salaa imaam buaari muusan lafdigan tilmaamin wuli lafdiga sidaa ah imaam albukhaari muusan sheegin wainamaa inamaa awradahu bilafdin qad kunnaa nuxiidu waxaan ahaan jirnay leeda caaisha midii kuwii xayda maca annabiy sala lla ly slam nebiga wakhtigiisii falaa ya'muranaa bihi inaan manana amri jirin arinka ow qaalad waxay tihi falaa nafcaluhu maanan samayn jirin salaada iyo macnaa soo qadaynteedawen wahaakada awradahu lbukhaari sidaas ayuuna bukhaari soo arooriyey saxiixiisa kuma jirin weyan fanu'maru biqadaa'i sawmi wainamaa hada asiyaaq aladii awradahu lmusanifu limuslim maana siyaaqan hadda ah fanu'marudaas waxaa iskale imaamu muslim imaamu cabdilqani almaqdisina sidaas ayuu usoo arooriyey weyan waidaa kaana lbukhaari lam yadkur ana saa'ilata mucaad bal saaqahu min qataada can mucaad ana imra'atan qaalat licaaisha macnaa naag ayaa caaisha waxay ku tiri atujzi'u ixdaanaa salaataha idaa tahurat mayay soo gudaysaa axad mideeni hadday daahir noqoto salaadeeda qaalad caaisha waxay tidhi axaruuriyatin anta axaruuriyatun anta qad kunnaa naxiidu maca annabiy sal l slam falaa ya'muranaa aw qaalat falaa nafcalu <coughs> nabiga waqtigiisii xayd ayaa nagu dhici jiray namana amri jirin inaan soo gudno mana aan samayn jirnoyn lafdigaas aynu bukhaari lahaa waana mid u dhow riwaayadda muslim cadaysay midda saa'ilada inay tahay mucaada mucaada raawiga xadiidka oo mucaada ah hiya ibnatu cabdillaahi ibnu cadawi cabdlaahi cabdalla alcadawi ummuhaa ummu sahbaa ayaa la dhihi jiray zawjatu sila salat ibnu ashiim taabiciyatun waa taabiciyad ka mid ah faqiiha ahayd fiqana ahayd oo caaisho wax badan cilmiga ka qaaday caaishana axaadiis fara badan ka warisay ayay ahaydun jamaaca min ataabiciin ayay wax ka warisay oo ayadana ka wariyeen waxaa lagu tiriyaa eh, mucaada min alcaabidaad gabdhaha cibaadada badnaa ee taabiciyaadka ayay kamid aheen ka mid ahayd asxaabuljamaacana axaadiidteedu waa ay wariyaan asxaabuljamaca marka laleeyahay leeyahay waa bukhaariiyo muslim asxaabu sunan iyo axmed marka lagu darween ama caaishata radi allahu tacaala canha taariikhdeeda horaan oga soo hadalna wn horaan oga soo hadalnay xadiidkan hadda aan aqrinay ee mucaada fiqhiga aan ka qaadanayno wuxuu yahay kow in ay mashruuc tahay in qofka saa'ilka ah wax ku weydiiya hadduu la yimaado wax khilaafsan manhajka ah la sunna in lagu inkiro islamarkaaba aan loo loo sugin waayo mucaade markay caaisho weydiisay u tiri war ma soo qalaynaa soon maxaa maxaa ugu wacan in oo soonka loo soo qadeeyo salaada loo soo qalayn waayo gabadha markay dhiigga u joogo oo waxay ka dhadhamis raa'ixa ah khawaarijnimo oo dadkan kuwa khawaarijta waxay qabeen in wax walba laisku ad adkeeyo markaasi waxay tidhi ma aha xaruuriyatun anti ma xaruuriyad ayaa tahay adiga marka taa waxay tilmaamaysaa qofka caalimka hadduu arko arday laga raa'ixa oo ahlu bidaca ay kasoo kasoo urayso hadduu arko inuu isla markii ku radiyo oo u sheego yidhaahdo waxaan ma banaano sidaa ma aha inuu u sheego kullu man qaala biqowlin biqowli طaa'ifatin aw fi'atin yunsabu ilayhim waayo qof walbaba haddii uu hadal ahlu bidac ay leeyihin hadduu qofkii ku dhawaaqo uu ictiqaadiyo ayaga ayaa lagu tirmey waayo markii ay tidhi maxaa ugu wacano salaada loo soo qadayn wayo soonka loo qadayo waatay caaisha ku tiri ma khawaarijaa taade isla markiiba waxay raacisay firqadii khawaarijta ahayd min madhabi alkhawaariji waxaa ka mid ah madhabka khawaarijta in soonka lasoo gudo fii xaqi alxaa'idi gabadha dhiigga qabtaa haddii ay daahir noqoto salaadihii ka tagoo dhan in lasoo gudo ayay qabaan weyn taas ay waajibiyaan wax jirana ma ahan weyn walwaajibu cala alxaa'idi qadaai soomi duuna salaati ijmaacan gabadha waxaa laga rabaa keliya inay soonka soo guddo salaada laguma laha weyn iqraaru nabi sal ly slam nabiga sigudda uu sugay in aan salaada lasoo gudin oo soonka keliya la gudana waa sunno oo in la raaco waajib tahay weyn waayo sunnadu waataan ognahay saddex sii ayay ku sugnaataa in nebiga uu ficilkiisa ku sameeyo inuu ku hadlo inuu sugo iqraar iqraarkaasa waxay ka mid tahay min anwaac sunna weyn oo daliilun calaa ana qowla asaxaabiy waxay daliil u tahay qofka saxaabiga hadalkiisu inuu min asunna yahay hadduu yihahdo min asunna kadaa oo kunaa nu'maru bikada inay xadiid uu yahay xukmu rafci uu qaadanayo ayaa laga waaye caisha kunaa nu'maru tir waxna la amri jiray wax wax amrayna waa nebigi sal alla alay slam fiihi mashruuciyatu su'aali cala alcilmi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya inay mashruuc tahay qofka daalibulcilmiga in uu weydiiyo wixii uu u baahan yaho cilmi ah iyo in la cadeeyo ana bayna asaa'ili muraaduhu min su-aalihi in la cadey inna in la bayaansado oo la kala cadaysto qofka waweydiisa wax weydiinayo muraadka su-aashiisa waxaa dhici karto su-aasha qofka weydinayo qaabku wax u weydiiyey in fahamkeedu uu dhinac kale itijaah kale ay qaadataa dhici karto marka hore in laga istifsaar weydiiyo oo markuu su-aal ku weydiiyo hadday shak ixtimaal tahay ra'yi kale qaadanayso marka hore qofka saa'ilka in la yihahdo war maxaa ula jeedaa ma qaabkaasaa ula jeeda si qofkii looga jaahil bixiyo weyn ana alxikam laa tadharu fi kulli cibaada xikmadda xikamta ama xikamta kama soo muuqato cibaado kasto oo cibaado kasto xikmadda loo jideeyay islamarka in la garto ma dhici karto weyn oo waxaa dhici karta inay iska qarsoonaato oo ahlulcilmiga iyo mar dambe inay muuqataa ayaa suuragal ah walaa yatacamaqu almukallafu fi lbaxhi can xikmati tashriici fii kulli amrin macnaha lagamana rabo qofka mukallafka ama addoonka ah in mar walba uu baarbaaro shaygan xikmada loo jiday inuu ogaado inuu isku dhibo maahan mar hadii ilaahay uu kugu adoonsaday samey weyn haddaad xikmadeeda ogaatina fa biha waa nicmad haddaadan ogaanina samey weyn waajibkii lagu saari weyn saas ayaa qofka laga rabaa wa fiihi bayaanun fiqhi caaisha waxaa laga qaadana xadiidka caaisha fahamkeedu siduu uu ahaa waayo markii su-aasha la weydiiyey isla markii waxay ka urisay raa'ixa ah in ay ay gabadhaani fikro qaldan ay xambaarsan tahay waayo qabaarigta waxay qabeen in gabadha xaydada ah salaada ay soo gudo marka taa ayay ka mise waay tii axaruuriyatun anti ayay tiri waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya sida ay caaisha radi allahu tacaala canha ay ugu soo barbaartay eh, beyt nubuwa guriga nebiga sala alla alay slam oo waayo iyadoo sagaal sano jirto ayaa nebiga loo guuriyey ay ilaa ay sideed toban sagaal sano kale ayay la nooleed weyn sideed toban jir iyadoo nebiga geeriyooday sala allahu alay w slam xadiidkana oo haddaan aqrino xadiidka nucaada waa aslu lilqaacidati almacruufa wuxuu asal u yahay qaacidadii la yaqaano ahayd almashaqatu tajlibu taysiira dhibku wuxuu soo jiidaa in la fududeeyo waayo gabadhan toddobada maalmood ama sagaalka beri ama shanta beri oo macduurka ahayd salaadahaas dhan soo gud haddii la dhaho waxaa laga yaabaa inay mashaqo kala kulanto marka almashaqatu tajlibu taysiir ayuu asal u yahay xadiidkan mucaada al-iktifaau bidikri daliili sharciyi can dikri lxikma in lagu ekeysto lagu koobsado in dikriga eh, la sheego daliilka iyadoon xikamta ku jirta aan la baarbaarin ama aan la sheegin iyadana inay banaan tahay lianna alafcaala alcibaad mutacaliqatun biladillati lalxikmati macnaha afcaal alcibaadka addoomaha eh, ficilkoodii wuxuu ku xiran yahay adoomaha ficilkoodu wuxuu ku xiran yahay daliilka sharciga ee lama dhahayo shaygan cibaadada xikmada ku jirta maxay tahay lama raadinayo waxa la baaday koowe waxay tahay shaygan cibaadadu ma yahay asal wax kule diinta ma yahay wax nebiga ka sugnaaday intaa ayaa la raadiyay waataan ognahay shuruuda qabuulilcibaada waa tii ay ahayd almutaabaca iyo alikhlaas labadaa shardi ayay leedahay in mutaabaca lala yimaado ikhlaas lala yimaado labadaas hadii la helo camalka ilaahay wuu aqbalaa ana sharca mutadaminun lilxikmati bikulli xaal sharciga wuxuu mar walbaba wataa xikmado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garanayo waxaa dhici karta axyaan xikmadda inay muuqato marna inaysan muuqan marka adiga muhim kuma ahan inaa xikmadda cibaadada loo jiday aada ogaatidee waxaa muhiim ku ah cibaadadan ma tahay mid sugan oo allah subxaanahu wa tacaala uu nagu addoonsaday tarku lamri bishayi maca wujuudi muqtadaahu daliilun calaa cadami wujuubihi macnaha shay amarkiisii laga tago ayadoo ay keenayso muqtadaha daliilku macnaheedu wuxuu tusinayaa shaygaa inuusan waajib ahayn waayo tarku lamri bishay maca wujuudi muqtadaahu daliilun calaa cadami wujuubihi waxay keenaysaa in ay shaygaa uusan waajib ahayn macnaha waxaa la mid ah kunnaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa waxaa nala amri jiray inaan soonka soo gudno salaadana lama amri jirin amrid la-aantaasi waxay keenaysaa shayga inuusan waajib ahayn culammadu way isku khilaafeen fii qadaa'i alxaa'idi asawm wa cadami qadaa'iha asalaa xikmadda ku jirta salaada qaleyn la-aanta ay gabadha xaydada usoo qaleyn ladahay ay usoo gudi la iyo inay soonka soo guddo maxaa waay marka faqaala bacduhum asalaatu takriirun salaada noqnoqosho ayaa ku jirto fayashiqu qadaa'uhaa bikhilaafi sowmi maanta haddii la yidhaahdo salaada ha soo gudbo duhur casr maqrib cisho haddana duhur casr cisho maqrib oo sidaas usoo qadqadayso waxaa ku jiray dheheen takraar amaa soonku waa sanadkii hal bilwa waxaa laga yaaa inuusan kusoo aadin iyo kusoo aadaa dhici karto bishoo dhanna ma wada ahane waxaa laga yaaa bishii in saddex maalmood ama shan beri ama toddoba beri ugu badnaan shan iyo toban beri inay gabadhii macduur ka noqoto ayaa ixtimaal ah wasawaaba annahu amrun tacbudiy sababta loo soo qadaynayo soonka oo aan salaada loo qadaynaynin waa xasida sawaabka waa shay laysku addoonsaday oo ilaahay subxaana wa tacala maadaama uu nagu addoonsaday tacabudi maxdi weeyaan ay leeyihin dalla calaa dalika jawaabu caaisha ummi muminiin sida ay tusinayso jawaabta caaisha ay bixiso tiri wa anahu laa majaala lilra'yi walijtihaadi fiih macnaha uma furna majaal ugama furnaa in arintaa laga laga ra'yi laga dhiibto i talo lagana ijtihaado uma furnaweyn wamacluumun ana ashariicata mucallalatun mucallalatun wa xikmiyatun shareecada wixii ay la timid oo dhan waa wax la yaqaano oo oo xikmadaysan laakin laakina macruufa macrifatu dalika laysat shartan fi lcamali bisharci macnaha in xikmadda iyo cilada loo sheygan loo jiday in la ogaado shardi uma ahan in la sameeyo sheyga waxaa layska rabaa un wixii lagugu waajibiyay inaad la timaadid ciladeeda iyo xikmadeeda inaad ogaatid laa yuhibukum xadiidkan wuxuu koobsaday usuulan manhajiyan salafiya oo ah kow altafriiqu bayna almanhaj alitibaac wa manhaj in la kala qaado manhajka raacidda ee nebiga lagu dayanayo iyo manhajka ibtidaaca oo bidcada lala imaanayo farqiga u dhexeeya ama kala soocideeda faalawl manhaju asalafi asaalix alladii yaqdimuuna yuqadimuuna naqla cala alcaqla caqli macnaha manhajka salafka wuxuu ahaa waxay hormarin jireen waxay horumarin jireen naqliga oo ah daliilka iyo iyo iyo iyo iyo maxay dhahaan ayay horumarin jireen waxay ka hormarin jireen caqliga caqliga ma aysan macnaha marka hore daliilkay qaadanayeen caqliga isagaa waafaqayaan waayo laa tacaaruda bayna alnaqli waalcaqli macnaha dar-u tacaarudi bayna alnaqli waalcaqli wen macnaha caqliga iyo iyo iyo naqliga isma caaridaan weyn lianna alcaqla taabicun lilnaqli caqligu wuxuu raacaa mar walbaba naqliga oo daliilka ayuu raacaa walaa caqla ilaa bilcaqli bilnaqli caqli ma jiro ilaa in daliilka la qaato mooyaane midda labaad waxay tahay manhaju ahlu lahwaa walbidac aladiina yuxakimuuna cuquulahum alfaasida fi lwaxyi macnaha caqligooda faasidkay waxay ku ku xukumaan waxyiga weyn oo daliilka marka hore caqligooda u bandhigaan caqligooda hadduu qaadan waay ma jiray dhahaan sida kuwa caqlaaniyiinta oo kale xadiidkii dubaaba oo kale xadiidkii nebiga uu yidhi haddii axadkiina weelkiisa uu tixsiga tuxsiga ku dhaco ha la sii geliyo maxaa yeele labadiisa garbood midkooda cudur ayuu ku wadaa midka kale dawa waxay caqligaa diida ay yidhaahdeen way diideen laakiin hadda culimmada eh, hadda jooga oo takhaatiirta waxay qireen tixsiga jaraasiimta iyo jeermisyada uu wado Eh, inaan daawadeedii la heli karin ilaa asaga mooyaane asaga in la dhexgeliyo mooyaane cid kale hadeertaan meel kale hadda looga badbaadaya ma jiro ana saxaabata ridwanllahi tacaala calayhim eh, marka hore yaxkumuuna cala alafraadi walfiraq eh, min khilaali madaahibihim wa caqaa'idihim saxaabadu waxay ahaayeen qofka fardiga ah waxay ku xukumi jireen madhabkiisii caqiidadiisii waxa uu la yimaado weyn oo haduu ahlu ahwaa waafaqana waxay dhihi jireen adiga dadkaasaad waafaqsan tahay haddii qowlka manhajka salafka waafaqana sunadaad waafaqtay dhihi jireen waayo caasho waxay leedahay marka la weydiiyey axaruuriyatun anti oo ma reer xaruuraad ka mid tahay waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamaya ah, macnaha aan ka faa'idaysanaynaa baabkan manhajiyatu macnaha xujiyatu manhaji salaf saalix min asaxaaba xujinimada manhajka salafka sida uu u yahay mid laazima in la raaco iyo dadka raacay ilaa yowmina haada in ay tahay mid laazima oo qofka laga raba inuu daliilka raaco caqligiisa usan raacin taa ayaa laska rabaa waayo caaisha radi allahu tacaala canha waxay daliishatay afarka waana manhaju saxaaba ridwaanullah tacaala calayhim caaisha waxay ay dhallaacaysay gabadha markay tiri oo ay ku tiri xaruuriyatin anti oo waay waxay ka dhadhaminaysay ama ka oranaysay manhajkii khawaarijta oo qabtay in salaada ay soo gudayso gabadha xaydada ah lilkhawaariji mimaa yadulu calaa fasaadi manhajihim waayo manhajka khawaarijta waa fasaad oo waxaa tusanaya inuu manhajkooda faasid yahay waxay khilaafeen saxaabadii waxay khilaafeen naskii caddaa waxay khilaafeen manhajkii saxiixa ayay khilaafeen sidaas ayayna ahaayeen salafkii saas ay u dadaali jireen inay maxay dhahan dadka ay u sheegeen xaqa si ay u qaataan wayaan manhajkii nebiga sala allahu calayh waali wasalam marka waxaa nalaga rabaa annagana inaan noqono kuwii rasuulka sala allahu calayh waali wasalam dariiqiisii qaatay weyn kuna qaatay fahamka salafka ridwaanullahi tacaala calayhim maxaa yeele qofka waxaa la rabaa waxa uu samaynayo inuu u fiiriyo daliilkiisii iyo naskiisii iyo meesha uu isaga uu u tiirsanayo weyn marka taa haddii la waayo waxay noqonaysaa qof walbaba inuu iskala yimaado wax aan sal ku lahayn diinta aan sal iyo raad aan ku lahayn marka in la ilaaliyo nusuusta la ilaaliyo maxay dhahay manhajka salafu saalix ridwan ullahi tacaala calayhim ayaa loo baahan yahay allah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo aladiina yatabicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah darsigeena maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المسلمين